alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii duruus albalaaqa ayaynu ku soo jirray ah, waxaynu ku jirray khaas ahaan qaybtii ku saabsanayd alinshaa inshaaga waxaa loo qaybiya laba qaybood inshaa waa bilaabis wax la bilaabaayo ansha'a bimacnaa abdaca ama ibtada'a oo shay aan hore waaqic u ahayn ayaa hadalku tilmaamayaa in lagu xasilinayo bimacnaa hadalkan la sheegaayo dabadeed inuu dhaco mooyaane shay waaqicoo hore u jiroo laga warramaya maaha marka inshaagii waxaa loo qaybiya laba qaybood inshaa talabi iyo inshaa ghayru talabi inshaaga talabiga ah waa amarka iyo nahyiga iyo istifhaamka iyo tamanniga iyo nidaaga shantaa qaybood ayay mashaayikhdu inoo qoreen mid walbana gaar bay uga warramayaan qaybta amarka waa soo maray iyo qaybta nahyiga qaybtii saddexaad oo shantaa ka mid ahayd baynu joognaa waa istifaamka qaala almu'allifuuna raximahumullah wa ama alistifhaamu istifaamka miyaa fahuwa talabu alcilmi bishay waa doonista ogaal la doono bishayin shay la ogaado in la doono ayaa waxaa la yidhaahdaa istifhaam la yidhaahdaa shay baa waxaa la rabaa in la ogaado bimacnaa shay aan hore macluum u ahayn oo hore aan loo ogayn asaalatan istifhaamka xaqiiqiga ahi istifhaamkii wuxuu yeelanayaa mid xaqiiqi iyo mid majaasi ah istifhaamka xaqiiqigii shay aan macluum ahayn baa waxaa la doonayaa in la ogaado ayaa la doonayaa culamada qaar waxay ka cabbireen talab alcilmi bishayin lam yakun macluuman min qablu biadaatin makhsuusa shay in la ogaadaa la rabaa shaygaasoo aan hore loo ogayn waxaana lagu dalbayaa adaad gaar ah iyo erayo gaar ah oo loogu talagalay istifaamka alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxau odhanayaa dalabulcilmi bishayin xoogaa waa laga fiican yahay waayo ruuxa kutubta daalacanaya ama akhrisanaya dee dalabulcilmi buu wadaa lamana odhanayo istifhaam buu samaynayaa marka istifhaamkii waa ka khaasan yahay dalabulcilmiga laakiin qaydkay culammada qaar ku dareen marka la raaciyo oo ah talabulcilmi bishayin lam yakun macluuman min qablu biadaatin makhsuusa waxay noqonaysaa ashyaada kale inay baxayaan adaadka makhsuuskaana waxaa loo jeedaa adawaatul istifhaamka ayaa loo jeedaa ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa dalabul iclaami bishayin in la yidhaahdaa fiican ogaysiin in la dalbaayo shay la ogeysiiyo sidaa in laga cabbiraa fiican marka istifaamna waa la yidhahdaa istikhbaarna waa la yidhahdaa haddaad istikhbaar maqasho waa macna alistifhaam ayuu la macnaya wa adawaatuhu alhamzatu wa hal wa maa wa man wa mataa wa ayaana wa kayfa wa ayna wa anna wa kam wa ayun adawaadka istifhaamka loo isticmaalaa waa koob iyo tobankaa eray alhamzatu waa hamzadii hamsatulistifhaamka ahayd wa hal wa maa waa maadii istifhaamyada ahayd wa man waa mantii istifhaamyada ahayd wa mataa waa mataadii istifaamiyada ahayd mid walba gaar buu uga warramayaa waxa lagu dalbaayo in lagu ogaado ama in lagu ogaysiiyo waxa lagu dalbaayo mid walba gaar baa looga hadlayaa wa ayaana wa kayfa wa ayna wa annaa wa kam wa ayun koob iyo tobankaa ayaa adawaatul istifhaam la yidhahdaa koob iyo tobankuba marka laga reebo labada ugu horreeya alhamsatu hal inta kale waa asmaa laakiin hal iyo hamza labadaasi waa laba xaraf iyagu waa xarfaani laakiin baaqi adawaati alistifhaam waa wada asmaa weeye baab walba culammada nuxaaddu waxay yidhaahdaan waxaa jira waxa la yidhaha ummulbaab oo baabka u asal ah shayga ummulbaabkiina waa ugu axkaam bataa istifhaam haddii laga hadlaayo ummulbaab waxa ah hamsada yada asalkii istifaamka ah inta kale markaa waxay noqonayaan furuuc bay noqonayaan sidaas aawadeed hamzadu way ugu axkaam badan tahay axkaamta ay la gaarka tahay waxaa ka mid a wakhtiyada qaarkood waxaa suuragala in la xadfo oo haddana loo jeedo ay muraad tahay marka axkaamaha ay la khaaska tahay ka mid waxaa ka mid a axkaamahay la gaarka tahay mashaayikhdaabay inoo keeni doonee tasdiiqa iyo tasawurka mid walba in lagu ogaado waa lagu dalbaa laakiin intayada ka soo hadhay ama tasdiiq bay ku gaar yihiin oo waa hal ama tasawur bay ku gaar yihiin oo waa inta kale mawaadicaynayay adawaadka kale geli karin bay la khaastahoo geli kartaa marka axkaamo badan bay kaga duwan tahay adawaadka kale ay kala gaarto koob iyo tobanka lafdiba waxaa kulmiyey ibnu shixna oo nadmigiisa lmacaani la yidhaahdo ayuu ibnu shixnat alxanafi ku kulmiyey oo waxau idhi hal hamzatun man maa wa ayun ayna kam kayfa ayaana mataa wa anna waa beyt maliix ah koob iyo tobankiiba hal beyt buu ku kulmiyey qora hal hamzatun man maa wa ayun ayna alifku waa ilaaq hal hamzatun man maa wa ayun ayna kam kayfa ayaana mata wa anna qaala almu'alifuuna raximahum ullah faalhamzatu liطalabi atasawuri aw itasdiiq hamzadu kaa'inatun litalabi tasawur waxay u sugnaatay tasawur in la dalbaayo oo la doonaayo bay u sugnaatay aw itasdiiqi ama tasdiiq in la doonaayo labada mid walba waa laynoo fasirayaaye ayay u sugnaatay bimacnaa shay mufrad ah iyo shay murakab ah mid walba hamso waa lagu su'aalaa oo shay mufradoo laf ahaantiisa daata keliya la isweydiinaayo waa lagu su'aalaa nisbo laba shay ka dhaxaysa in la isweydiinayana hamsada waa lagu weydiiyaa watasawuru tasawurku huwa idraakulmufradi waa shayga kelidiis ah in la haleeloo la garto idraagga garashadaa loo jeedaa shay baa laf ahaantiisa la rabaa garashadiisa kaasaa waxaa la yidhaha tasawur ka qawlika a caliyun musaafirun am khaalidun waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo a caliyun musaafirun cali miyaa safray am khaalidun mise khaalid baa safray ruuxa su'aasha keenaya waa garanayaa labada midkood inuu safray wuu garanayaa laakiin waxaanu garanayn labada ka safray ma khaalid ma cali markaannu taa kala ogayn buu wuxuu doonayaa in loo cayimo ka safray kuu yahay marka mufradkii safray ee safarku ka dhacay baa la rabaa tacyiinkiisa tactaqidu waxaad ictiqaadsan tahay markaad sidaa leedahay anna asafara xasala min axadihimaa in safarku labada midkood ka dhacay oo ka xasilay walaakin tatlubu tacyiinahu ha yeeshee waxaad rabtaa cayimaadda kaa lagu cayimayo laguu sheegaayo iyo laf ahaantiisa ayaad rabtaa walidaa yujaabu bitacyiini sidaas daraaddeed baa waxaa lagu jawaabaa tacyiin shakhsigii la cayimaayo baa lagu jawaabaa yacnii shakhsigii la sheegaayo fa yuqaalu waxaa la odhanayaa caliyun baa la odhanayaa masalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaayo watasdiiqu tasdiiqu huwa idraaku nisbati annisba iyo annusba nuunka la godo ama la hoos dhigo labaduba bannaan nisba in la haleelo oo la garta ayaa la yidhahdaa naxwu asaafara caliyun miyuu safray cali tastafhimu waxaad markaa weydiinaysaa can xusuuli safari wa cadamih safar inuu dhacay aw cadamihi ama safar in la waayo aanu dhicin ayaad su'aalaysaa weydiinaysa walidaa yujaabu sidaas daraaddeed waxaa lagu jawaabaa binacam haa aw laa ama maya erayga tasawur iyo erayga tasdiiq waa isqilaax mantiqi ah lidraaku min ghayri qadan tasawuru wa macahu tasdiiqun wadaa mushtahiru shay mufrada garashada la garto waxaa la yidhaahdaa tasawur tasawur waa tafacul min asuura suuratu shay waa shayga suuraddiis iyo muuqaalkiis caynta shayga markaad garato tasawur baa la yidhahdaa masalan zayd baad garatay waa tasawur safar baad garatay waa tasawur zayd wax nisbo oo wax kale la leeyahay maad garan ee caynta zayd baad taqaannaa oo garanaysaa tasawur baa la odhanayaa laakiin zayd inuu muqiim yahay oo neg yahay garashadaad garanaysaa waa idraaku nisba nisbaad haleelaysa nisbadaasi waa maxay marka hore waxaad garatay zayd mar labaadkana waxaad garatay iqaamo mar saddexaadkana waxaad garatay iqaamadu inay zayd u sugan tahay oo nisbadi ah oo zayd inuu muqiim yahay waxaa macnuhu noqonayaa iqaamu ku sifaysan yahay ka iqaamadu u sugan tahay waa kuma zayd bay nisba ahaan ugu sugantao nisbadaa loo sugay waa idraaku hubuuti nisba waxaa la mid a idraaku intizaaciha nisbadii inay ka maqan tahay garashadaad garataana waa tasdiiq inay u sugan tahay inaad garataana waa tasdiiq zayd waa caalim caalim waa taqaannaa zaydna waa taqaannaa caalimnimadu inay zayd u sugan tahayna waa taqaannaa waxaa la odhanayaa markaa taa tasdiiq baa la wa tasawurun wa ziyaada tasawurkiibaa xukum raacay xukumkaasi waa maxay waa nisbada musnadkiiyo musnadu ilayhigu isu sugan yihiin ila markaad tidhahdo zaydun caalimun caalimnimadu yay u sugan tahay waxay u sugan tahay zayd idan waxaa la odhanaya taa tasdiiq baa la odhanaya shayga mufradka ah garashada la gartaa waa tasawur shay murakaba garashadaad garanayso oo bimacnaa musnad iyo musnadu ilayhi inay isu sugan yihiin idraaku nisbe weeyo idraaku hubuuti nisbati ama idraaku nafyiha waxaa la odhanayaa tasdiiq zaydun maata zayd waa dhintay ma tasawur baa mise waa tasdiiq waa tasdiiq waayo nisbatulmowt inay u sugan tahay zayd oo geeridu isaga ku dhacday garashadaad garatay tasdiiq baa la odhanaya waayo waa khabar dhammaystiran khabarkana yusaddaqu aw yukadab ama yaxtamilu sidqa aw ilkadiba ama yaxtamilu tasdiiqa aw itakdiiba wuxuu aqbali karaa in la rumeeyo oo la yidhaha waa runtaa wuxuu kaloo aqbali karaa in la takdiibiyo oo la beeniyo leha waa beentaa zayd waa dhintay waxaa la odhan karaa waa runtaa waa runtaa haddii la maxaa dhacay waa tasdiiq baa dhacay waa la rumeeyey haddii la waa beentaana waa la takdiibiyo waa la beeniyey marka khabarku maadaamuu labadaba aqbalaayay tasdiiq iyo takdiib mid walba aqbalayey labadii arrina uu aqbalayey noocii sharafta badnaabaa la soo qaato isaga lagu magacaaba oo ah tasdiiqii takdiibu laguma magacaabin tasdiiq sida loogu magacaabay waa saas masalan waxaa la yidhi camrun jaahilun camar waa jaahil ma tasdiiq baa mise waa tasawur waa tasdiiq waayo nisbatuljahli yaa loo sugayaa camar ayaa loo sugayaa camrun laysa bijaahilin ma tasdiiq baa mise waa tasawur waa tasdiiq waayo nisbadan baa laga nafyinayaa camar oo idraaku hubuuti nisbati aw idraaku nafyi nisbati ayaa waxay tahay tasdiiqii ayay tahay marka haddaba hamsadii labada mid walba waa lagu weydiiyaa iyadoo tasawurkii lagu weydiinaayo wuxuu noqonayaa a caliyun musaafirun am khaalidun cali miyaa safray mise khaalid baa safray ruuxa su'aasha keenayaa waa garanayaa labada mid ahaan in safar ka dhacay laakiin wuxuu isku hayaa ka safarku ka dhacay ma caliba mise waa khaalid muxuu rabaa in loo cayimo jawaabta maxaa lagu jawaabayaa waxa lagu jawaabayaa kuu yahay oo waxaa la odhanayaa caliyun ama waxaa la odhanayaa khaalidun bes taasuu noqonaya nacam iyo laa laguma jawaabi karo haddii shayga tasawur lagu rabo shay mufrada yaa nacam markaa laguma jawaabee tacyiin baa lagu jawaabaa tasdiiqu waa idraaku nisba oo waxaa la yidhi azaydun caalimun zayd macaalim ba marka sidaa la yidhahdo zayd macaalim ba waxaa la rabaa caalimnimadu inay zayd u sugan tahay in la ogaadaa la rabaa ama asaafara caliyun miyuu safray cali waxaad odhanaysaa nacam ama waxaad odhanaysaa laa azaydun caalimun waxaad odhanaysaa nacam ama waxaad odhanaysaa laa amaata camrun camar miyuu dhintay waxaad odhanaysaa nacam ama waxaad odhanaysaa laa marka shaygii tasdiiqa lagu weydiinaayey nacam ama laa ayaa lagu jawaabay laakiin shaygii tasawur lagugu weydiiyey hamzadii marka lagu weydiiyo waxaa lagu jawaabayaa bitacyiin in kii la cayimo la sheego mafhuum waalmas'uulu canhu fi tasawuri maa yali lhamza waalmas'uulu canhu ka la ysweydiinayaa fi tasawuri shayga mufradka ah ka laysweydiinayaa maa yali lhamza waa ka hamzada ku xiga kaasaa su'aashu ku dhacaysaa tasawur haddii lagu weydiinaayo hamsada waa in lagu xigsiiyaa ka su'aashu munsabbiga ku tahe ku dhacaysee la rabo in laga jawaabo wa yakuunu lahu mucaadilun yudkaru bacda am wa yakuunu lahu waxaa u sugnaada mucaadilun mid u dhigmo ayaa u sugnaada kaa u dhigmo oo yudkaru bacda am am dabadeed la sheego am dabadeed la sheego wa tusammaa muttasila amtaa waxaa lagu magacaabaa muttasila lagu magacaabaa oo amta waxay u qaybsantaa muttasili iyo munqaticay u qaybsantaa ta munqaticada waynoo keeni doonaa fa taquulu waxaad odhanaysaa filistifhaami filistifhaami odhan maysi waayo hamsadu qaci ma aha waana laxni in badan bay talabada ka dhacdaa inay yidhaahdaan fil istifhaam labada hamso ta ka horraysa laamka reebban iyo ta ka dambaysaa labaduba waa laba hamsatu wasli qaacidada hamsatul wasliguna waxay tahay haddaan hadalka laga bilaabin lama akhriyo waa qalad in la akhriyo allahuma ilaa daruuratu shicri inay noqoto mooyaane haddii kale waxay noqonaysaa laxnay noqonaysa fi listifaami lama odhanayo bi'sa alismu lfusuuqu miyaad akhridaa bi'sa alismu soo maa laam hoos dhigan sidaad u akhrinayso qur'aanka oo ay laxni tahay oo qura'ada wax akhriyay aynay jirin bi'sal ismu in la akhriyo ayaa halkanna aanad u odhan karin fil istifhaam aanad u odhan karin laam hoos dhigan baa siinka lagu dhufanayaa fa taquulu filistifhaami can ilmusnadi ilayhi waxaad ka odhanaysaa ka la isweydiinaayo filistifhaami isweydiinta waxaad ka odhanaysaa can ilmusnadi ilayhi ka xukunka loo isnaadinayo weydiinta la isweydiinayo waxaad ka odhanaysaa a anta facalta haada am yuusufu ma adiga ayaa sidaa sameeyey mise yuusuf baa sameeyey amtaasi waxay noqonaysaa muttasilo oo waxay la macno tahay ayukumaa facala labadiinna ka sameeyey waa kee maxaa la rabaa markaa talabu tacyiin baa la rabaayo nacamna ma odhan kartid laana ma odhan kartid waayo haddaad nacam ama laa tidhaahdo kamaad jawaabin waxa lagu weydiiyey waxay noqonaysaa inaad tacyiin samayso waa tasawur labadiinna ka sameeyey waa kee ma adigaa mise waa yuusuf waa inaad ama tidhaahdaa yuusuf weeye waa yuusufu ama aad tidhaahdaa ana wa canilmusnadi waxaad ka odhanaysaa weydiinta musnadka laysweydiinayana waxaad ka odhanaysaa araagibun anta cani alamri am raagibun fiihi miyaad nacaysaa adigu arrinkaa waa arrin laysla og yahay mise waad jeceshahay inankii baa lala soo qaaday guur oo la yidhi inantaasaa lagu guurinaya markaasaa la yidhi araagibun anta cani ilamri am raagibun fiihi arrinkaa miyaad jeceshahay mise waad naxaysaa labada waa iyama marka raagib ma musnad bay ahayd mise musnadu ilayhi musnad bay ahayd waayo waxaa la yidhaha fulaanun raagibun can kada ama fii kada baa la yidhahdaa marka raaqib waxbaa lagu khabaraa khabaroo dhammina musnad buu noqday mubtadihii khabarka lahaana wuxuu noqonayaa saynu hore u soo marray musnadu ilayhi buu noqonayaa hore waxaad u soo aragtay musnadu ilayhi waxa ah mubtadaha khabarka leh maxaa laga ixtiraasayaa wasfi marfuuc godanayo ku kaaftoomaya oo khabarka meeshiisii marfuucaasi ka kaafinayo walmubtada marfuucun macnan duu khabar aw wasfun istagnaa bimarfuucin dahar mubtadihii waa laba nooc waa mubtade khabar leh iyo mubtade wasfi ah ama ismu faacil ha noqdo ama ism mafcuul ha noqdo wasfi marfuuc godanaya ama faacilnimaha ku goto ama naa'ib faacilnimaha ku gotee marfuucaasoo yasuddu masadda alkhabar ama faacil buu leeyahay ama naa'ib faacil buu leeyahay marka waxaynu soo marray mubtadaha wasfiga ah ee aan khabar toosa qaadannin ee marfuuc kala godanaya oo yasuddu masadda alkhabar isagu waa fii macna alficli marka isagu waa musnad laakiin mubtadaha khabarkanihi oo khabar qumma la siiyaa isagu waa musnadu ilayhi meeshuu kuugu yimaadaba faacilkuna waa musnadu ilayhi naa'ib faacilkuna waa musnadu ilayhi nawaasikhdii ismu inna ama markaa ismu kaana ama mafcuulka koowaadee danna dhammaantood iyaguna waxay yihiin musnadu ilayhi khabarrada iyo afcaashu waxay noqonayaan musnad markaa raaqib khabaroo kaley dhacaysa fulaanun raaqibun fii kada raaqibun can kada idan su'aashu maxay ku dhacaysaa su'aashu waxay ku dhacaysaa musnadkaa la isweydiinayaa isagii waa la garanayaa oo lama odhan ka jeceli ma adigaa mise waa mid kale ee waxa la weydiinayaa waxay tahay raaqibun fiihi mise raaqibun canhu labada keebaa tahay marka idan waa su'aalun can ilmusnadi raqibana hadday can ku gudubto waxay noqotaa nacayb hadday fii ku gudubtana waxay noqotaa jacayl araaqibun anta can aalihati ya ibraahiim su'aashaas maxay ku saabsanayd miyaad nacaysaa ibraahiimow aalihadayda mise nici maysid mucaadilkii waa maxduuf oo waa la xadfay ila mucaadilku mar madkuur buu noqdaa marna maxduuf buu noqdaa wa cani ilmafcuuli marna waxaad odhanaysaa weydiinta mafcuulka la isweydiinayo iyaaya taqsidu am khaalidan ninbaa cay daldalay markaasuu yidhi war maanaad ii jeeddaa mise hebel baad u jeeddaa kaad caydan ula jeeddaa wa'ayo miyuu odhan karaa nacam yacni nacam ma odhan karo laana ma odhan karo waa inuu cayimaa kuu jeedo u yidhaahdaa yacni adaan kuu jeedaa ama hebel baan u jeedaa tacyiin baa lagu jawaabaa wa canilmafcuuli a iyaaya taqsidu am khaalidan ma anigaad ii qasdaysaa oo ii jeeddaa am khaalidan mise khaalid baad u jeeddaa waxay ka dhigan tahay ayanaa taqsidu kaayagaad u qasdaysaa waa kee waa inuu yidhaahdaa markaa khaalidan ama uu yidhaahdaa iyaaka wa canilxaali su'aasha xaalka laysweydiinayana waa noqotaa markan tasawurka lagu su'aala araakiban ji'ta am maashiyan inuu yimi waa la ogsoon yihi oo ruuxa su'aasha keenaya waa garanaya inuu yimiye wuxuu ka jaahil yahay xaalku ku yimi ma adigoo wax fuushan baa timi oo rakuub saaran mise adoo caga ku soconayaa timi nacam ji'tu mii odhan karaa ma odhan karo hadduu sidaa yidhaahdo su'aashii kama jawaabin jawaabtii waxay ku xasilaysaa tacyiin xaalkaa la su'aalaya xaalka uu ka jawaabo oo u raakiban ama uu yidhaahdo maashiyan hadduu ji'tu ku daro dhib ma leh hadduu ka reebana dhib ma leh xadfu maa yuclamu jaa'izun wixii la garanaayo xadafka la xadfaa waa bannaan tahay assu'aalu mucaadun filjawaab qaacidadu maxay tahay su'aashu waa mid lagu soo celiyey jawaabta waxadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacda man cindakuma wa fii jawaabi kayfa zaydun qul danif fa zaydun istuqniya canhu id curif waa qaacido caama marka hore wa xadfu maa yuclamu jaa'izun wa can idarfi waxaad odhanaysaa adoo darafka ku su'aalaya a yowma alkhamiisi qadimta am yowma aljumuca ma maalintii khamiistaa timi mise maalintii jimcaha aya alyowmayni ji'ta labada maalmood taa timi waa tii ma jumcay ahayd ma khamiis tacyiina alyawmi ayuu ku jawaabaya aya almadiinatayni muqiimun ama aya alqaryatayni muqiimun labada qaryo taad ku negtoo deggan tahay waa tee waad wadda waddaysaa uune teebaad deggantahy tii zamaanigahabuu inoo tusaaleeyey kii makaaniguna wuxuu noqonayaa saas marka in la cayimo oo la sheego makaanka uu degan yahay ayuu markaana noqonaya wahaakada ay walamru haakada arrinku saas weye waqad laa yudkaru almucaadilu waa dhacdaa mucaadilka inaan la sheegin oo la xadfo ila waynagii sheegnay qaacidadu waxa weeye wa xadfu maa yuclamu jaa'izun naxwu a anta facalta haadaa ma adiga ayaa sameeyey arrinkaas maxaa qarsoon am khayruka se cid kalaa samaysay am fulaanun mise hebel baa sameeyey araagibun anta cani ilamri adigu arrinkaa miyaad nacaysaa maxaa qarsoon am raagibun fiihi mise waa jecesha a iyaaya taqsidu am hayrii maanaad ii qasdaysaa oo ii jeeddaa mise cid kalead u jeeddaa am hayrii baa xadfan araakiban ji'ta waa la yska garanayaa am maashiyan inay xadfan tahay a yowma alkhamiisi qadimta marka waxay noqonaysaa xaaladahaana in la xadfay mucaadilkii in la xadfay amta waxaa la yidhaahdaa mutasila la yidhahdaa amta mutasilada la yidhaahdo labada shay ee la ysbarbar dhigayaa ma kala maarmi karaan ee ilaaba ilaa waa la rabaa labada in la kala cayimo in la doonaayo waa dhici kartaa in la xadfo laakiin markaana taqdiirkiisaa loo baahan yahay hadalka lagu qadaro in la qadara buu baahanyay shaygaa tasawurka la isweydiinaayo kolba waxa su'aashu ku dhacayso ba hamsada ku xigaya ila mar waxaa la weydiin karaa musnadu ilayhigii xukunka isaga loo tiirinaayo marna waxaa la isweydiin karaa xukunkii isaga markaa la tiirinayo cid kale loo sugaayo bimacnaa mar mubtadaha la isweydiin karaa mar faacilkaa la isweydiin karaa marna ibfaacilkaa la isweydiin karaa mar waxaa la isweydiin karaa khabarka ama ficilka la isweydiin karaa mar waxaa la isweydiin karaa idaafaadka kale ku tacalluqa ashyaadii maxay u qaybsamaan waxay u qaybsamaan musnad iyo musnadu ilayhi iyo isnaad isnaadku waa wax macnawiyo la caqliyaynayo haaliban intaa waxaa soo raaca tacalluqaad iyo idaafaad baa soo raaca oo musnadkiiyo musnadu ilayhigu ay ku tacalluqayaan oo maxay ah mafcuulkii uu ficilku ku duldhacaayey mafcuulkii uu gudihiisa dhacaayoo darafyada ahaa mafcuulu liajligii xaalkii yacni ashyaada noocaasoo kale waxay noqonayaan tacalluqaadkii iyo idaafaadkii bay noqonayaan marka mid walba dalabu tacyiin waa la dooni karaa marka mar waxaa la isweydiinayaa mubtadihi faacilkii baa la isweydiinaya a anta facalta haadaa am yuusufu musnadu ilayhiga ayuu ku dhacayaa su'aashu oo hadda mubtada saasaa ah. saas aawadee hamsadii maxaa lagu xigsiiyey anta ayaa lagu xigsiiyey waayo isaga maqsuud bisu'aal ah lama rabo in la yidhaahdo arrinkani ma dhacay mise ma dhicin oo ma la sameeyey in la sameeyey waa la ogsoon yahay laakiin maxaa la rabaa faacilkii sameeyey in la cayimaa la rabaa ma adaa sameeyey mise hebel baa sameeyey waxay la mid tahay ayukumaa facala marka waa inuu ama yidhaahdaa hebel baa sameeyey ama waa inuu yidhaahdaa anigu ma samayna cid kala samaysay haddaanu ogayn hebelku inuu sameeyey marna musnadkaa laysweydiinayaa khabarka laftiisa araaqibun anta can ilamri am raaqibun fii marka raaqibun oo khabara hamsadii baa lagu xigsiiyey waayo maxallulistifhaami waa maxay maxalka istifaamku ku dhacayo ee laysweydiinayo in la ogaado la rabaa waa raqbadu inay jirto raqbatun canhu aw raqbatun fiihi marka waxaa la rabaa labadaa in mid la cayimo oo uu yidhaahdo raaqibun fiihi ama uu yidhahdo raaqibun canhu labada mid waa inuu yidhahdaa mafcuulka waa dhacdaa in la isweydiiyo iyaaya waa mafcuul waana mafcuul muqaddam ah waxaa loo soo taqdiimiyey in isaga su'aashu ku dhacdo ila maxalul istifhaamka ayaa lagu xigsiinayaa hamzada lagu xigsiinayaa saasaa loo yidhi a iyaaya taqsidu am khaalidan qasad kollayba waa jiraayoo cid buu uga jeedaa waxaanuu yidhi laakiin cidduu uga jeedaa la doonaya cayntiisii in la cayimo araakiban ji'ta am maashiyan imaatinkii inuu xasilayoo uu yimi waa la ogsoon yahay laakiin maxaa la rabaa xaalka uu ku yimi in la ogaadaa la rabaa oo uu cayimo calaa ayi xaalin ji'ta markaasuu yidhi raakiban waa ka jawaabay ama wuxuu idhi maashiyan ama calaa ayi lxaalayni ji'ta labadaa xaaladood taad ku timi waa tee maxaalaad raakib tahaa timi mise xaalaad maashi tahay waa yahay waalmas'uulu canhu fi tasdiiqi annisba waxaa laysu su'aalayaa tasdiiqa gudihiisa annisbatu waa nisbada walaa yakuunu laha mucaadilun mucaadilna uma sugnaado fa in jaa'at am hadday timaaddo ami am hadda waxa weeye waa faacilkii jaa'at maxay faacilu noqotay waa maqsuudun bilafdiha shaygu hadduu yahay maqsuudun bilafdihi ficil ha ahaado ama xaraf ha ahaadee isim baabuu noqda shay kastoo lafdigiisa loo qasday waa isim saas aawadeed majii'a waxaa loo isnaadinaya amta fa in jaa'at hadday timaaddo am am ay timaaddo bacdahaa hamsada dabadeed ay timaaddo qudirat munqatica waxaa la qadarayaa inay munqatico taha la qadaraya wa takuunu bimacnaa bal waxayna la macno noqotaa bal bay la macno noqotaa mashaayikhdu waxay inoo sheegayaan raximahum ullah shayga laysweydiinayaa tasdiiqa gudihiisa wuxuu noqonayaa nisbo inay sugan tahay iyo inaynay sugnayn baa laysu su'aalaya oo nisbadaasi maxaasila oo miyay ciddaa u sugan tahay mise uma sugna oo manfi bay ka tahay taasaa laysu su'aalaya mucaadil lama yeelato lama yidhaahdo amkadaa lama yidhaahdo si loo yidhaahdo labada iyomaa jira waayo labada iyamaa jira waxay ku gaar tahay baabu tasawur ee baabu taasi ma soo gelayso marka nisba inay sugan tahay marka la laysu su'aalayo amtii mutasilada ahayd kama daba dhacayso hadday dhacdo haddaba ami inay ka daba dhacdo amtaa waxaa la odhanayaa waa munqatica la odhanaya munqatica ayaa amtaasi noqonaysa amta mutasilada iyo amta munqaticaduna waa kala duwan amtaa munqaticada hadal ka dambeeya wuxuu noqonayaa hadal mustaqili ah oo aan hadalka hore ku xidhnayn laakiin amta mutasilada labada hadal ma kala maarmayaan oo waa isku xidhan yihiin amta munqaticada ah waxay agsarka basriyiintu yidhaahdaan waxaa lagu fasiraa bal iyo hamsatul istifaam wada socda jumhuurka basriyiintu siday qabaan waa saas kuufiyiintu waxay leeyihiin maya waxaa lagu fasiri karaa bal marka waa dhici kartaa inay hamza raacdo waana dhici kartaa inay ka hadhow culammada qaarkood waxay door bidaan wejigaa labada noocba bannaynaya waayo waxa dhacda wakhtiyada qaarkood amtaa munqaticada ah dee in istifaam kale ka daba dhacaa dhacdaa laba istifaamna waxay iskama daba gurayaan marka mawdicaasoo kale in bal keliya lagu fasiro ayaa fiican amta munqaticadii marka waxay noqonaysaa bal ama bal iyo hamsatulistifhaam wada socda in lagu fasiro ay noqonaysa am hal tastawi adulumaat wannuur bal tastawi adulumaat wannuur macnuu saasuu dhacaya marka mar haddii la doonaayo nisbadii in la sheego la rabo inay nisbadaasi u sugan tahay musnadu ilayhiga oo musnadku musnadu ilayhiga u sugan yahay ama aanu u sugnayn mucaadil uma baahna jawaabtu waxay noqonaysaana waa soo marra intaa waxay mashaayikhdu ka sheegeen raximahumullah hamzadii ayay ka sheegeen marka annisba waxaa loo jeedaa bimacna alxukmi ayaa loo jeedaa waxaa laga tilmaamayaa shaygaas inuu u sugan yahay musnadu ilayhiga ama loo xukumaayo ama laga nafinaayo ama loo sugaayo taasna waxaa la yidhahdaa xukum baa la yidhahdaa oo innagii soo aragnay maxkuumu calayhi iyo maxkuumu bihi musnadkiiyo musnadu ilayhiga iyadoo lagu kala magacaabay musnadu ilayhigii waa maxkuumun calayhi waa mid la xukumaayo isagaa xukun lagu duldejinayaa camrun jaahilun jaahilun waa xukum yacnii waxa markaa uu noqonayaa maxkuumu bihi weeye marka xukunkii jahliga waxa lagu xukumay oo jahligii lagu duldejiyey camrun nisbada ti uga jeeda waa saas yada wey wuxuu yidhi laba wa hal litalabi tasdiiqi faqad erayga hal yadaa mukhbaru canhu yo laga warramaya waa biqasdi lafdihaa haddii luu yidhahda icraab waxaad odhanaysaa waa mubtadi waayo waa biqasdi lafdiha litalabi tasdiiqi waxay u sugnaatay tasdiiq doonista la doonaayay u sugnaatay faqad oo keli ah tasawur doonis la doonaayo hal looma isticmaalo naxwu hal jaa'a sadiiquk ma yimid saaxiibkaa waxaa la rabaa in laga warramo imaatinka saaxiibkaa yimi inaad sheegtaa la rabaa marka saaxiib waa inuu jiraa inuu yimi iyo inaanu imanna waa in markaa waxaweye u jiraa marka waxaa la rabaa in la sheego laga warramo saaxiibkii waa yimi ama ma iman waljawaabu nacam aw laa jawaabtu waxay noqonaysaa nacam in la yidhaha haa aw laa ama waxay noqonaysaa maya ma iman jumladii oo dhan waxaa ka naa'ib noqonaysa xarfu jawaabka wa assu'aalu mucaadun fi ljawaab haddaad tihaa nacam waxay ka dhigan tahay nacam jaa'a sadiiqii hadalka hore daalli oo ku tusinaya walidaa yamtanicu macahaa dikru lmucaadil sidaas daraaddeed waxaa markaa mumtanic noqonayso suuroobaynin in mucaadil la sheego ayaa mumtanic noqonaysa hal la jirkeeda falaa yuqaalu lama odhanayo hal jaa'a sadiiquka am caduwuk hal ha isticmaalin markaase waxaad isticmaashaa hamzo a jaa'a sadiiquka am caduwuka dheen laakiin hal inaad ku isticmaashaa waa qalad mawdicanoo kale hal lama gelin karo waa inaad tidhaahdaa a jaa'a sadiiquka am caduwuk mucaadil la jirkeed lama sheego sida jamaahiirta culammadu qabaan saas weeye bacdibaa waxay yidhaahdeen aad u yar ayaa waxay yidhahdeen si qaliil oo naadira ah waxa dhacdaa oo naadir ah in marmar hal in loo isticmaalo litalabi tasawur oo mucaadin la sheego waa dhacdaa laakiin waa naadir baa bacdi yidhahdeen jamaahiirta culamaa alcarabiya siday mareen waa inaan marnaba la sheegi karin mucaadil aan la raacin karin oo talabu tasawur aan marnaba loo isticmaalin wa hal tusammaa basiita erayga hal tusammaa waxaa lagu magacaabaa basiitatan basiita lagu magacaabaa shayga basiidka ahi waa shaygaan murakkabka ahayn bacdi mucaasiriinta ka midii waxay yidhaahdeen erayga basiit innagu waxaynu naqaannaa waxa sahlan waana sida shaa'ica ah ee waayada dambe caanbaxday laakiin shayga faraha badan lebaa loo isticmaali jiray waagii hore saas aawadeed culammadii markay odhan jireen kitaabkaasi waa basiid waxay uga jeedeen kitaabka aadka u faraha badan le aadka u weyn oo iminka waaxidii shiikha la yidhahda wuxuu qoray saddex kitaab oo tafsiir ah wuxuu u kala bixiyey basiid iyo wasiit iyo wajiiz wa kadalika alghazaali waxa uu qoray saddex kitaab oo fiqi ah kutubo kaloo fiqiya waa leeyihi waxaan u jeednaa saddexda magacyadan hadda loo isticmaalay uu isticmaalay sheikhu mid wuxuu ku magacaabay albasiid wasiid bimacnaa waa mabsuud mid aad loo ballaadhiyey midna waa wasiit waa mid dhexdhexaad ah midna waa wajiiz waa mid kooban oo mukhtasar ah calaa kulli xaal hadda basiita waxay u jeedaan waa mufrada oo diddu murakkaba ayay basiita uga jeedaan in istufhima bihaa can wujuudi shayin fii nafsi in istufhima iyo in istufhima labadu bannaan iltiqaa'u saakinayn baa dhacay waxa bannaan iltiqaa'u saakinaynka in lagaga baxo kasro waa iyadaa aslu takhallus ah waxa kaloo bannaan in lagaga baxo dammo cala litibaac iyadoo dammada dammada la raacinayo dammada dammada la raacinaya waa tihe waa dammada ka dambaysa ooma yadaa dammaba ku xigto jawaabtu waxay tahay saakin baa u dhaxeeyo culammada carabiyadu waxay dhahaan saakinku waa xaajizun ghayru xasiin waa teed aan waxba difaacin oo waxba celin wujuuduhu ka cadami inaanu jirinoo kaluu ka dhigan yahi kaannahu labada damma isku xigto dammada dammada ku xigta raaci inustufhima qur'aankaaba la akhriya amaakintay ku soo aroorto qulidcuu iyo qulidcuu waa laba qiraa'o sabci ah waaba marka waxa weye mutaridbo mawdic kasta oo xaraf saakini uu saakin kale la kulmay xarafka ka sii dambeeyaana godan yahay fii jamiici alqur'aan quraa'u sabcaha qaarkoodna waa godeen quraa'u sabcaha qaarkoodna waa hoos dhigeen waa fii jamiici alqur'aan in istufiima bihaa can wujuudi shayin haddii laysweydiiyo shay jiritaankii fii nafsihi daata ahaantiisa uu jiro haddii la isweydiiyo hal waxaa lagu magacaabaa markaa basiita waxaa lagu magacaabayaane daatadeeda ma ahee waa bimadkhuuliha waxay gashaa basiita ah naxu hal ilcanqaa'u mawjuudah shimbirta canqaaga la yidhaahdaa mawjuudatun mid jirta ma tahay maxalulistifaamku waa mawjuuda canqaadu mawjuudatun mid jirta ma tahay canqaagu waxay ahayd shimbir waxay u badan tahay shimbir khayaaliya inay tahay waxay ku leeyihiin waxay ahayd shimbir weynoo carruuraha qaadata oo intay carruurta qaadato ayay markaa dabeedna carruurtii sidaa ku qaadatay cuni jirtay qaar baaba ka sii badiyoo waxay yidhahdeen geelay qaadan jirtay shimbirtaas canqaa la odhan jiray qaar baa waxay yidhaahdeen asxaabu rasi nebigii loo soo diraa markii dambe markay uga ashkatoodeen ka habaaray markaasaa shimbirtii la halaagay oo faraceediina la gooyey halkaasay ku baabaaday qaar kale waxay leeyihiin nebi xandalatu bnu safwaan la odhan jiray baa habaaray nusuusta kumaynaan arag nebi la odhan jiray xandalatu bnu safwaan marka canqaagu waxay ahayd wax khayaali oo la sheego oo aan la arag shucaradu aad bay u qaateenoo gabayo badan bay ku isticmaaleen oo ku sheegeen canqaaga sida safyaddiin alxilli uu yidhi lammaa ra'aytu bani zamaani wamaa bihim khillun wafiyun lishadaa'idi astafi ayqantu ana almustaxiila salaasatun algul walcanqaa'u walkhillu alwafi markaan arkay buu idhi dadka wakhtigan joogaa inaanu ku sugnayn saaxiib saaxiibnimada oofiya oo aan shadaa'iddiiyo dhibaatooyinka ila soo darsa aan u doorto zamanka dadka noolba inaanu ku sugnayn markaan ogaaday ayqantu anna almustaxiila alaaatun waxaan yaqiinsaday mustaxiilku inuu saddex qaybood yahay alguulu walcanqaa'u walkhillu lwafi guulka waxaa la yidhaahdo laa guula waa khiilaankii shayaadiinta dadka derderte ee caynkaase cidda ilaahay xusaysaa derderta dee laa guula guulase lama odhan guulkaasi waa mustaxiilo inaanu jirin baan ogaaday oo yaqiinsaday canqaaguna inaynay jirinoo mustaxiiltaaan ogaaday saaxiib wefi ahina inuu isaguna mustaxiil yahaan ogaaday buuri waa ku mubaalaqoday soo qaar kalea iyaguna saa ka cabira wuxuu idhi mid kale alguulu waalkhillu waalcanqaa'u haalisatun asmaa'u ashyaa'a lam tuujad walam takuni saddexa midnaba ma jiro mid kalea halkii saaxiibka wuxuu ku bedelay imaamka muntadarkaa ay sheegtaan raafidadu nimanka raafidada la yidhaha waxay yidhahdeen waxaa jira nin imaam ahoo macsuum ahoo imaamkii labiyo tobnaad ah oo qarnigii saddexaad ayuu godgalay bay yidhahdeen sidii baan ugu jiraa welina waa la sugayaa inuu ka soo baxo weli kama soo bixin laba-iyo toban qarni ayay salsallaabaysaa markaasaa wuxuu yidhi mid ahlu sunnaha ka mid oo raafidadii ku jeesjeesayaa wuxuu yidhi maa aana lisirdaabi an yalida aladii kallaftumuuhu bijahlikum maa aana facalaa cuquulikum alcafaa'u fa innakum sallastum alcanqaa'a waalghiilaana godkii sirdaabka ahaa weli wakhtiguu ku dhali lahaa wixii aa ku kallifteen inuu dhalo nin god galay oo weli ku jiraa ma jire ee yaa godkaa malala idinha dhale ee wakhtiguu ku dhali lahaa sidkiisii weli ma gaadhin fa calaa cuquulikum alcafaa'u caqliyadiinna dufa ku baxdee fa innakum sallastum alcanqaa'a waalghiilaana canqaagii iyo khiilaankii ayaa idinkuna mid saddexaad ku darteen buuri oo saddexayseen buuri aad tidhaha imaam muntadar ashcaar badan baa markaysagaa mawduucan laga yidhi calaa kulli xaal waa shimbirtaa khayaaliga ah wuxuu yidhi naxwu halil canqaa'u mawjuuda shimbirta canqaaga la yidhaahdaa ma jirtaa hal waxaa la odhanayaa markaa basiita oo waxay gashaybaa basiit ah waayo dee wujuudkeeduun unbaa laysi su'aalayaa wujuudkuna waa isla yadii uun canqaa ma jirtaa dee basiid buu noqonaya haatay yidhahdaan dee in badani wujuudu shay waa nafsu in kaana fiihi maa fiihi wa murakkaba waxay kaloo hal noqotaa murakabay noqotaa bimacnaa madkhuulkeeda ay gelaysaa murakkab noqonaya in istufima biha waa haddii lagu su'aalo can wujuudi shayin lishay shay shay inuu u sugan yahay haddii la isweydiiyo naxwu hal tabiidu alcanqaa'u wa tufrikhu sida in la yidhaahdo shimbirta canqaa la yidhaahdaa ma beedaysaa beedkana ma dilaacisaa waxaa la weydiinayaa oo su'aashu ku saabsan tahay hal tabiidu wa tufrikh taasaa la su'aalaya hal waa dhacdaa inay jumla ismiya gasho iyo inay jumla ficliya gasho mid walba iyadoo jumla ismiya gashay waxaa ka mid ah canqaa'u mawjuuda iyadoo jumla ficiliya gashay waxaa ka mid ah hal tabiidu alcanqaa'u laakiin waxay yidhaahdeen haddii jumladaa ficil ku jiro ficilkaasay u ololashaayo ficil waxaan ahayn inuu markaa ay ku dhacdo munaasibba u ee marka ficil laga waaye jumladii ficil ka weydo xaalka noocaasay isimka iska qaadanaysa ila dan baa tidhi yaa waa ka qaarkood iyagoo macnaha noocaasa ishaarayay waxay ku cabireen laba beyt markaasuu yidhi maliixatin cashiqa dabyan xawa xawaran famudra'athu sacad fawran likhidmatihi ka hal idaa maa ra'at ficlan bixayiziha xannat ilayhi walaa tardaa bifurqatihi wuxuu yidhi badanaa buu yidhi gabadh qurux badanoo yacni wiil markaa cad caashaqday macnaha carabigaa ah baa la doonayaa in lagu guto uuna markaa meesha la caddeeyo inu ka hadlayna waa carabiyu imaamu shaafici muxuu yidhi darastu aladaba cishriina sana adabka waxaan bartay buu yidhi iyo suugaanta carbeed iyo gabayadooda iyo ashcaartooda iyo maahmaahyadooda labaatan sano labaatanka sano maxaan adabka u baranayay buu idhi liakhduma alfiqha si aan fiqiga ugu shaqeeyo waayo diintii carabi bay ku timi aayaadkii qur'aankiiyo axaadiistii nebigu waa baliir noocyadii hadalkiiyo asaaliibtii carabi ku hadli jirtay ee kala duwanaaba markaa ay koobsanaysaa marka sida dee carabigii loogu kala qoto dheer yahay baa fahamkii diinta la fahmayayna loogu kala qoto dheeraanaya marka wuxuu yidhi markay wiilkaa jeclaatay maliixatin cashiqa dabyan xawaa xawaran fa mudra'atu sacad fawran likhidmati markay aragtayba yacni si degdega ayay markaa oo jajaban bay ugu shaqaynaysaa ka hal waxay la mid tahay maqsuudku u jeeda waa intan ka hal idaa ra'at ficlan bixayiziha xannat ilayhi walaa tardaa bifurqatih hal bay la mid tahayoo eraygaa hal hadday ficilba aragto ficilkaasay u oolashaa ya oo inay ka faaruqdo ficil intay helaysa ficil ya raalli ku noqon mayso macnaha noocaasa marka lagugu cabbiro miyay suuragal tahay inadin la weeli marka hal tabiidu alcanqaa wa tufrix saddex wamaa yutlabu biha sharxu lismi wamaa waxa fiicnaydoo kale muxaqiqu inuu qawsayn geliyo maada si loo garto iyadu markaa inay tahay ta maqsuudka laga warramayo ama uu geliyo calaamatu tansiis uu geliyo waa maa maa waa mubtadi waa laga khabrayaa yutlabu biha waxaa lagu dalbayaa maada hee sharxulismi isimka in la caddeeyaa lagu dalbayaa sharxul ismi ha odhanaya sharxul ismi dheh laam hoos dhigan siinka ku dhufo yaa lagugu qosli yaa sharxul ismi isimka in la sharxo baa lagu dalbaya yacni maada waxa lagu weydiiyaa waa caddayn wax la fasirayo oo la caddaynayo naxwu mal casjadu muxuu yahay casjadku casjadku waa dahabka marka waxaa la odhanayaa addahabu waa dahabka aw illujaynu muxuu yahay lujaynku waana isaguna ghariib ah waa alfidatu waa fidada alcasjadna waa gariib allujayna waa gariib laakiin midna waa dahabka waa alcasjad midna waa fidada oo waa allujayn marka mid walba waxaa lagu jawaabayaa in magac fasiraya la sheego oo la yidhaahdo malcasjadu marka la yidhaahdo addahabu ama huwa dahabu mallujaynu marka la yidhaahdana in la yidhaahdo alfidatu aw xaqiiqati almusamma ama waxaa lagu dalbaa sharxu xaqiiqati almusamma ka magaca lagu magacaabayo xaqiiqadiisa in la caddeeyo oo la fasiro muxuu xaqiiqadiisu tahay isimkii in isim lagu fasiro lama rabo ee waxaa la rabaa in la yidhaahdo musammaha lagu magacaabaa muxuu yahay bal hadda sharaxoo caddeed naxwu mal insaanu sida in la yidhaahdo mal insaanu muxuu ahaaday insaan ka waxaa la rabaa xaqiiqadiisa in la caddeeyo la yidhahdo xayawaanun naatiqun ama alxayawaanu nnaatiqu waa noole hadla sifooyinka dee aadamigu ku sifaysan yahay waxa ugu bidhaan dheer hadal yaa alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaan callamahu lbayaan abuuritaanka ilaahay aadamiga abuuray markuu sheegay muxuu raaciyey callamahu lbayaan inuu wax caddeeyo hadlo ayuu baray waa sababta loo yidhaahdo insaan marka la yidhahdaa ha la sharxo waa alxayawaanu annaatiqu waa noole hadla aw xaali lmadkuuri macaha ama waxaa lagu dalbaa sharxu xaalilmadkuuri macaha ka la sheegay xaalkiisa in la sharxo oo la caddeeyo ayaa lagu dalbaa macaha iyada la jirkeeda la sheegay ka qawlika sida hadalkaaga aad tidhaahdo liqaadimin calayka mid kuu yimi aad ku tidhaahdo maa anta adigu maxaad ahayd lama rabo markaa inuu magac keliya sheego waayo maadii waxaa lagu rabaa markan xaqiiqadiisa inuu sheego oo hadduu qaraabo kula yahay uu yidhahda qariibuk oo qaraabada hadduu sii cayimaayo uu yidhahdo ibnu cammik in adeerkaa baan ahay ama waxaan ahay akhuuka walaalkaa inaad aqoon ayaan ahay maa anta akhuuka ama maa anta adigu maxaa tahay waxaan ahay marka amiirulbeled ninkii waxa weeye markaa beledka ka telinayaan ahay waa xaalkiisu caddaynaya maanta adigu maxaa tahay yacni miskiinu mustactin miskiin cadiya doonayaanahay ahay yaa waa xaaladdiisa ayuu markaa caddaynaya saddexdaa mid walba maada waa lagu weydiiyaa saddexdii maxay kale yihiin mar waxaa la weydiiyaa eraygii in eray lagu fasiro oo eraygaa ghariiboo isimkaasaa waxaa la doonayaa isim kale in lagu fasiro mal casjadu mal lujaynu huwa waxba lama raaciyo xashaa'ic noqotay wakhtiyadan dambe in la yidhahdo maa huwa alcasjadu ya maa huwa huwadaas iyadu markaa meesha kuma jirto waa in laga reebaa waayo luqada carbeedee fasiixa ah huwada iyo hiyada looma dhaxaysiyo maadayo erayga markaa la doonaayo in lagu weydiiyo waa sida fasiixa ah labadaa looma dhaxaysiyo alxaaqa malxaaqa maa hiya alxaaqa lama odhan alqaarica malqaarica maa hiya alqaarica lama odhan marka hiye iyo huwa maadii iyo isimkii la weydiinaayey looma dhaxaysiyo sida fasiixa ah saas aawadeed culammada qaarkood way naqdiyeenoo waxay yidhaahdeen laxniyada soo darriyey ka mid ah. shay labaad waa dhacdaa maadii in lagu weydiiyo xaqiiqada musamaha magaca lagu magacaabo xaqiiqadiisa in la caddeeyo in lagu rabo lama rabo markan isimkan isim la macna ah in la sheego laakiin xaqiiqatulmusammaa baa la doonayaa in la fasiro muxuu yahay xaqiiqada musammaa mal insaanu alxayawaanu annaatiqu ama waxaa la rabaa xaalkiisaa la doonaya in la caddeeye xaqiiqadiisa in la caddeeyo lama rabo waa kala duwan yahay xaqiiqatu shay iyo xaalu shay xaalu shay waxay noqonaysaa sifadii sifaduu leeyahayba xaalkii noqonaya waxay odhan jireen alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili xaalkii sifuu ka dhiganya marka sifada marka uu yahay xaaladda uu yahay baa la doonayaa in la sharxo maa anta marka lagu yidhaahdo taalibu cilmin caalim baad u tagto markaasuu ku yidhi maa anta waa in xaalkaaga dee aad u sheegtaa si muraadkaagana uu garto taalibu cilmin waa nin cilmi doonaya dee markaa waa gartay xaalkaagii qariibuka haddaad tidhaahdo yacnii ruuxii ku dhowaa baan ah qaraabadaadii baan ah qaraabadii hadduu sii cayimayo ibnu cammika ama cammuka waa qaraabadii uu sii cayimayo waa xaalkii siiqada afraad wa man man waa biqasdi lafdihaa yutlabu biha waxaa lagu dalbayaa tacyiinu alcuqalaa kuwa caqligale in la cayimo oo la sheego ayaa lagu dalbayaa ka qawlika waa sida hadalkaagaa tidhaahdoo kale man fataxa misra kumaa furtay masar yacnii shakhsigii masar furtay ama qaa'idkii masar furtay kumuu ahaa marka tacyiin baa la rabaa kumuu ahaa camr lcaas buu ahaa waxaan laga jawaabayaa tacyiin marka man waxaa loo isticmaalaa tacyiinulcuqala maadoo inoogu dambaysay maada waxaa loo isticmaalaa saddex shay baa wax lagu weydiiyaa saddexdaa shay waa maxay in waxa weeye magaca in la sharxo in lagu rabo iyo xaqiiqada musamaha in la sharxo la caddeeyo in lagu rabo iyo xaalka ka la sheegay in lagu rabo in la caddeeyo saddexdaa mid walba maada waa loo isticmaalaa oo mal casjadu waxaa la rabaa sharxulismi magaca in la sharxaa la rabaa oo alasjad waa ism ghariib ah waana dahabka waxaa laga jawaabayaa addahabu sharxulismi baa la rabaa ama xaqiiqada musamaha lagugu weydiinayaa sida mal insaan aadami muxuu yahay waa xayawaanu naatiq waa xaqiiqatulmusama ama xaalulmadkuuri ka la sheegay xaalkiisaa lagu weydiinaya iyo sifadiis sifadiisa ayaa lagu weydiinaya oo lama rabo xaqiiqada musamaha in la sharxo sida haddii lagugu yidhaahdo maa anta adigu maxaa tahay bimacnaa xaalkaagu muxuu yahay yacnii taalibu cilmin ama qariibuka ama miskiinun yacni mid walba waxaa la doonayaa xaalkiisii in la sheega ayaa la rabaa marka man laakiin waxaa lagu rabaa tacyinul cuqala shay aan cuqala ahayn man laguma weydiiyo waa inuu yahay tacyiin tacyiinulcuqala ama cid shaanigeedu yahay cilmi cuqalada waxaa ka fiican cid cilmi ku sifoobi karta ama cilmi ku sifaysan ee laga cabbiro ayaa markaa ka fiican shan wa mataa mataa erayga ah yutlabu biha waxaa lagu dalbayaa tacyiinu zamaan zamaanka in la cayimo ayaa lagu dalbayaa maadiyan kaana aw mustaqbala zamaankaasi ha ahaado mid tegey ama ha ahaado mid soo socda mid walba mataada waa lagu weydiiyaa naxwu mataa ji'ta goormaa timi waa zaman maadiyaa lagu su'aalaya waxaa lagu weydiinayaa wakhtigii aad timi mataawulidta goormaa lagu dhalay goormaad dhalatay waxaa lagu weydiinayaa goortii aad dhalatay waana zaman tegey waxaad ku jawaabaysaa bitacyiin yacanii wakhtiga caynkaasaan dhasho wakhtiga caynkaasaan imi mataa bada'ta talaba alcilmi goormaad bilowday cilmiga inaad doonto oo talabulcilmi samayso waxaad ku jawaabaysaa tacyiin zamankii aad cayimayso waana zaman tegey wa mataa tadhabu goormaad tegaysaa wa mataa tusaafiru goormaad safraysaa yaa wa mataa tudarrisu goormaad wax dhigaysaa waxuunbaad dhiganaysaa adigu yee mataa tudarrisu goortaad adigu wax dhigaysaa waa goorma yaa waxaad ku jawaabaysaa bal zamankaa ay noqon doonto ayaad ku jawaabaysaa waa inaad tiaa zamana kadaa in shaa allah mise diyaar ba umatiin inaad waxbaba dhigto yaa mataa tudarrisu mataa tatasawwaju goormaad guursanaysaa lix wa ayaana erayga ayaana ah yutlabu biha waxaa lagu dalbaa tacyinu zamaani wakhti in la cayimo ayaa lagu doonaa zamankaasoo almustaqbali wakhti soo socda ah khaasatan yacni gaar ahaan baan gaar yeelayaa oo bimacnaa zaman mustaqbala mooyaane zaman markaa kale laguma dalbo ama laguma weydiiyo erayga ayaana wa takuunu fii mawdici tahwiil waxaynay xasishaa erayga ayaana su-aasha wax lagu weydiinayaa meel wax la weynaynayo ayuunbaa wax la weynaynayunbaa laysku ysku su'aalaa waxaasina waa inay yihiin zaman mustaqbala wax dhacaya saas aawadeed zaman maadiya la ysku weydiin maayo ayaana ji'ta lama odhan karo waayo maxaa lagu yidhi tacyiinu zamaani lmustaqbali khaasa marka zaman aan mustaqbal ahayni waa baxay ayaana laguma su'aalo idan waxay tahay ayaana akhasu mid ka khaasnimo badan xagga isticmaalka mata taa oo dhacaysaa waa ka gaarnimo badanyey mawdica la ysku ay dhacaysaana wuxuu noqonayaa fii mawdici tahwiil yacni meel waxa weeye la weynaynayo wax la weynaynayo ayuunbaa laysku ysku su'aalaa ka qowlihi tacaalaa yas'alu ayaana yowmu alqiyaama wuxuu weydiinayaa ayaana goormuu ahaanayaa yowmu alqiyaama maalinta qiyaame maalinta qiyaame waxay u saaxiib tahay dacidam iyo sha'ni weyn hawl cadiimay u saaxiib tahay waana mustaqbaliyo wakhti soo socday dhacaysaa saas aawadee ayaana la geliyey haddaanu mawdicu tahwiil ahayn ayaana lama geliyo mustaqbalba ha ahaatee oo haddii la yidhaahdo ayaana tashrabu almaa zamanka soo socdee biyahaad ad cabbaysaa waa goorma dee waxa weeye waxaa la odhanayaa ayaana halkaasoo kale ma dhacdo waayo maqaamu tahwiil ma aha mar haddaynu maqaamu tahwiil ahayn mustaqbaliba ha ahaatee ayaana geli mayso wa kayfa kayfa erayga ahi yutlabu biha waxaa lagu dalbaa oo lagu doonaa tacyiinul xaali xaal markaa in la cayimo naxwu kayfa anta sidaad adigu ku sugan tahay markaa sidaad ku sugantaad ku jawaabaysaa bikhayrin kada ama kayfa xaaluka siduu xaalkaagu ahaaday kayfa sha'nuka waxaa la isku weydiinayaa xaal baa la isku weydiinaya xaaladda ayaa la isku weydiinaya wa ayna erayga ayna ahi yutlabu biha waxaa lagu dalbaa tacyiinulmakaani makaan in la cayimo naxwu ayna tadhabu halkee baad tegaysaa halkee ayaad tegaysaa ayna tanaamu halkee baad seexan doontaa makaan baa la doonayaa in la cayimo la sheego wa annaa erayga anna ah takuunu waxay noqotaa bimacnaa kayfa kayfa mid la macnaa bay noqotaa naxu annaa yuxyii haadihi allaahu bacda mawtiha annaa yuxyii ay kayfa yuxyii siduu u noolaynayaa haadihi tan allaahu ilaahay u noolaynayaa bacda mawtihaa geerideedii dabadeed sidee buu ilaahay u noolaynayaa annaadaasi waa bimacnaa kayfa wa bimacnaa min ayna waxay kaloo annaa noqotaa inay min ayna la macno tahay naxu yaa maryamu maryamaayo annaa laki haadaa ay min ayna laki haadaa halkee buu kaaga yimi risiqani marka ayna iyo min ayna farqa u dhaxeeya ayna waa meeshuu ku sugan yahay min aynana waa meeshuu ka soo fulay waa xagguu ka yimi shay xagguu ka soo fulo waxaa la odhanayaa min ayna meeshuu ku sugan yahayna aynaa la odhanaya marka annaa laki haadaa ay min ayna laki haadaa baa macnuhu dhacay halkee buu kaaga yimi xagguu kaaga yimi risiqani wa bimacnaa mataa annaa macno kaloo saddexaadna waa yeelataayo mataana waa la macno noqotaa naxu zur annaa shi'ta zur ziyaaro annaa shi'ta goortaad doonto ziyaaro ku kaalay zamankaad doonto annaa shi'ta macnuhu wuxuu dhacayaa ay mataa shi'ta marka bimacnaa mataa inay noqotona waa dhacdaa nusaka qaarkood waxaa ku sugan anna takuunu ziyaadatu niil isagoo mataada u tusaalaynaya goormay xasilaysaa kororhka webiga niil biyihiisu kordhaan oo ziyaadaan goormay xasilaysaa ay dhacaysaa annaa takuunu ziyaadatu niil nusakha qaar baa qoraya nuskhada muxaqaqada ay qori mayso laakiin nuskhooyinka mukhtasarka ah ayaa qaarkood qorayaan marka annaa takuunu ziyaadatu niil ay mataa takuunu ziyaadatu niil annaadu markay la macno tahay bimacnaa mataa ficilkay ku xigaysaa waa inuu ficilku iyada ilaaba ilaa ku xigaa wa kam kam erayga ah yutlabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu cadadin mubhamin cayimaadda la cayimaayo la sheegayo tiro qarsoon la sheegayo sida kam labistum fil ardi cadada siniin kam labistum muddo intee la eg baa ku sugnaydeen waxaa lagu jawaabayaa in cadadkii la cayimo ayaa lagu jawaabaya isagoo mara sitay oo maradii soo iibsaday baad la kulantay markaasaa tii bikam imisaad ku soo iibsatay waxay noqonaysaa cadadkii inaad weydiinayso waxaa lagu jawaabaya cadadkii waxaan ku soo iibsaday yacni cashara duulaaraat wahaakada wa ayun erayga ayun yutlabu biha waxaa lagu dalbayaa tamyiizu axadi almutashaarikayn labadii wax wadaagaayey midkood in la sooco la cayimo ayaa lagu dalbaya fii amrin arrin wadaagayey fii amrin mutashaarikayni bay ku tacalluqdaa arrinkaasoo yacummuhumaa iyaga cammimaaya arrin ka dhaxeeya labadii shay ama jamacii wadaagayey in midkood la sooco ayaa markaa ayuda lagu dalbayaa in la cayimo naxu ayu lfariiqayni khayrun maqaama ayu lfariiqayni labada kooxood keebaa khayrun wanaagsan maqaaman xagga maqaam ahaan kee wanaagsan ayu rajulayni axabbu ilayka labada nin kee aad jeceshahay waa laba ninaad isla garanaysaa keebaad labada jeceshahay ayuhumaa axabbu ilayka ayu lqawmi axabbu ilayka qawmka kee aad ugu jeceshahay marka waa wax ka dhexeeya baa la isweydiinaya in midkood la sooco ayaa la dalbaya oo ayulfariiqayni marka la yidhaahdo inuu mid waliba markaa fariiqaynka mid ka mid yahay waa jirtaa oo fariiqiyada waa wadaagaan alfariiqiya waa mid ay wadaagaan oo ka dhaxaysa laakiin maxaa la doonayaa in la sooco khayriyada ayaa mid la doonayaa in lagu sii sooco inuu sii khayr badanya ayul acmaali afdalu camallada kee ugu fadli badan ayu nnaasi axabbu ilayk dadka yaad ugu jeceshahay ayu naasi axabbu ilayk qaala caa'ishatu qaaluu min alrijaali qaala abuuha wahaakada wa yus'alu biha can alzamaani waalmakaani waalxaali waalcadadi wa wagayrihi xasaba maa tudaafu ilayh erayga ayu in la taaniisiyo ayatu la yidhaahdana waa dhacdaa mar xaraf baaba la geliyaa mar mubtadaa laga dhigaa mar mafcuul baa laga dhigaa axwaal kala duwan bay dhacdaa biayi kitaabin am biayati sunnatin tara xubbahum caaran calaya wa tanqimu biayi kitaabin am biayati sunnatin tara xubbahum caaran calaya wa tanqimu ayati buu markaa shaacirku biayi kitaabin marka waxaa lagu weydiiyaa zamaanka waa lagu weydiiyaa ayu oo xagga wakhtiga waa lagu su'aalaa xagga makaankana waa lagu weydiiyaa xaalka iyo sifada waa lagu weydiiyaa cadadka waa lagu weydiiyaa caaqil waa lagu weydiiyaa hayru caaqilna waa lagu weydiiyaa isku soo duuduubo xasaba maa tudaafu ilayhi waxay noqotaa kolba waxa loo idaafeeyo haddii zaman loo idaafeeyo zaman baa lagu weydiinaya haddii makaan loo idaafeeyo makaan baa lagu weydiinayaa haddii cadad loo idaafeeyo cadad baa lagu weydiinayaa haddii caaqil loo idaafeeyo caaqil haddii khayru caaqil loo idaafayana saasi dhe xasaba maa tudaafu ilayhi koob iyo tobankii siiqo ee istifaamka loo isticmaali jiray si ijmaaloo duuduuba ah, ayay mu'allifiintu raximahumullah inoogu sharxeen mid walbana mawdica loo isticmaalo inoogu sheegay marka laga eego adawaadka istifaamka waxa loo isticmaalayo ma tasawur baa mise waa tasdiiq waxay u qaybsamayaan saddex qaybood mid tasawur iyo tasdiiq mid walba waa loo isticmaalaa waynu soo marrayo waa hamsada waa ummulbaab shaygu hadduu ummulbaab yahay waa ugu axkaam badan yahay waxaan kuwa kale lahayn ayuu yeelanayaa marba hadduu ummulbaab yahay waa inuu dheeraad yeeshaa khasaa'is gaara waa inuu yeeshaa oo awlaaddii dee waa inuu ka soocmaa muxuu ummulbaab ku noqday oo iyadu miyay la xuquuq tahay awlaadda shaygu hadduu ummulbaab yahay waa inuu khasaa'isiya markaa umuuro gaara yeeshaa dheeraad waa inuu leeyihi halna waxaa loo isticmaalaa tasdiiqoo keli ah ayaa loo isticmaalaa inta kale soo hadhay tasawur keliya loo isticmaalaa saas aawadeed dhammaan waxaa lagaga jawaabayaa intaa kale tacyiin waxa la weydiinaya wakhti waxaad mooddaa inuu naga dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta